wey wuxuu mudan yaha lagu ammaano idan marka asala sida raajixa ah waxaa weeye ammaan wey naxariis ma aha ayib qur-aanku waa kala qaaday ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma hadday marka salawaat iyo raxmo isku mid yihiin laskuma cadfin lianna alcadfa yaqtadii atakaayur labada shay inay kala bedelayin buu keenaya sida raajixa marka salaad waxaa weeyaan allaha ammaano wey addoommihiisa ilaahi subxaanahu watacala ruuxu ammaanana hadde waa ruux la naxariista addoommihiisa ilahi ku ammaanaayey w lagu ammaanay buu mutaa w lagu ammaanay buu leey idan markaa ruuxaas waa ruux loo dembi dhaafo wey sida xadiidka aha ilahi subxaana wa tacaala waina allaha idaa daxika calى cabdin falaa xisaaba calayh addoomihiisa ilahay addoonku u qoslo ama uu ku qoslo waxaa weyaan falaa xisaaba caleyh yowma alqiyaama maxaa yeelay wanaagu addoonka layido rabbi subxaana wa tacaala aad iyo aad u cajabiy ab xadaana yaxmu sulaymaan nazilu naziil araazi waa saduuq yukhطi qaala wuxu uhi sheekhaas xadaanii ibnu wahab waa cabdullahi ibnu wahab alqurashi mowlaahum abu muxamed almisri qaala akhbaranii camr bn اlxaaris iqat imaam can daraaj ibnu samcaan daraaj waynu soo maray abusamxi baa kunyadiisa loo yaqaanaa magaciisuna waa daraaj ibnu samcaan waa nin saduuq ah إلا ana xadيiثhu can abi الhayثم ضacfi baa ku jira ana أنa abاlhayثم oo sulaymaan iبn camrin loo yaqaano iبn cabd xadaثa wuxuu u sheegay can abi saciid ba uga waranaya alkhudriyi can النabiyi qaal inuu rasuulku yidhi أyuma rajulin muslimin nin allaale ninkii muslim ahoo lam yakun uusan ahayn cindahu agtiisa sadaqatu wax sadaqa ruuxii muslim ah ee wuxuu la baxoo sadaqo oo adduunya ee maala waayaay falyaqul ha yidhaahdo fii ducaa'ihi markuu ducaysanayo allaahuma salli allow ammaan calaa muxammadin nabi muxamed cabdika addoonkaadii ahaa wa rasuulika rasuulkaa dirtay ahaa wa salli allow ammaan ama u naxariiso calaa madhab almuta'akhiriin cala almu'miniin muminiinta dushooda allow ammaan wey liannuu lafdiga salla ah calaabuu ku gudbaa markuu marka ducada yahay ama naxariista yahayna calaa kuma gudbo idaa markuu calaa ku gudbahayo waa markuu yahay ammaanta wey iyo wlmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ilaahay rumeeyey iyo raggaa ilaahay rumeeyey allow ammaan iyo wlmuslimiina kuwa hogaansamay ee isu kaa dhiibay iyo wlmuslimaati fainaha salligaa asaga ah lahu ninkii muslimkee la yimid zakaatun sadaqa u noqonaysa ibn اlqayim raxmat ullah aleh fi kitaabi jalaa اlafham fi salaati cala khayr اlanaam wuxuu ku sheegahayaa amaakinta salliga looga baahan yahay markaad waxaad la baxdo weydo salli baad ka sii daynaysa idan salaaddu waxay noqonaysaa badalan can الzakaati wasadaqa markaad weydo waxaad bixiso wey xadiidkan asaga ah sheekh wuxuu uhi daciifu اlisnaad fiihi daraaj abu samx wa fiihi ضacfun laakiin waxaanu soo maray daraaj hadduu abilhaytam ka waranhayo haddana uu yahay can abi saciidin alkhudri inay tahay riwaaya ama sanad qawi ah siduu caddeeye alimaam abu zakariya yaxya bnu maciin fii taariikhihi min riwaayat اduri ثaaniya nuskadan oo noocan ah nuskadan isdaba taalla yaxya bnu sulaymaan alraazi can cabdاllahi bni wahabin can camr bni xaariث yani xifaad badan way saxiix yeelaan nusada yani axaadiista dariiqa ku timaada waa nuska macruufa shahiira lada almuxadisiin weliba waxaa xadiidka saxiix yeela ibn xibaan ibn khusayma alxaakim wasakata calayhi dahabi waxaa kaloo xadiidka xukumay alhaythami wuxuuna yidhi wa sanadkiisu waa xasan sidoo kale manaawi ayaa maray xadiidku inuu xasan yahay idan cilo kaloo aan ahayn daraaj xadiidku ma laha daraajna mar hadduu yahay daraaj can abilhayfan can abi saciid waa nuska macruufa qawiya cinda eh, ibnmaaciin saasa marayna marka xadidku waa sugan yahay sidaa darteed ibnuqayimna ictimaaday xadiidka oo yidhi markaasa aad weydo waxaad sadaqaysato ood la baxdo salligaasaad sii daynaysa xadaana muxamed ibn اlcalaa abu kurayb waa iqat imaam sheikh اljamaca qaala xadaana isxaaq ibnu sulaymaan iqaة saduuq الraazi can saciid ibn cabdiraxmaan mawla saciid ibn alcaas ninka asaga ah saciid ibn cabdiraxmaan majhuul weye ibn xibaan fii iqaat buu ku sheegay xaafid ibn xajar wuxuu le waa maqbuul fatxigana wuxuu ku yihi mujaladka kooiy tobnaad an boqol konton iyo sagaal wuxuu ku leeyahay waa majhuul idan uu majhuul yaha xoog badan qaala wuxu uhi sheekhat xadaثna xandla ibn caliy ibn اlasqac almadani iqat imaam can abi hurayrata can inabiy qaala rasuulku wuxuu uhi man qaala ninka yidhaahda allahuma allahu salli amaan ama u naxariisa calaa muxamadin nebi moxamed allow ammaan wa calaa aali muxamadin muxamed aalkiisna allow ammaan ahalkiisi qaraabadiisi kamaa sallayta saad u ammaantay amaad ugu naxariisatay calaa ibraahiima nabi ibraahim wa aali ibraahiima iyo ibraahim aalkiisii ambiyada iyo carruurta ka farxantay ee mu'miniinta ahaa wa baarik allow barakee calىa muxamadin khayrkiisa badi wey iyo wa aali muxamadin reer muxamed aalkiisa iyo qaraabadiisa allow barakee wix muminiin ama muslimiina laga hadlaya kamaa baarakta calى ibraahiima wa aali ibraahim wataraxam allow u naxariiso calىa muxamadi muxamed idan salliga iyo iyo inay naxariistu kala duwan tahay xataa riwaayad daciifa way tilmaamaysa salli calى muxamed wataraxm calى muxamed laba kala duwan wey wataraxm calى muxamadin muxamed alla u naxariiso iyo وعlى ali mxamdi kama tarxamta sada u naxariisatay calى ibrahima وali ibrahim nabigu ninkii sidaa yidhahda maxaa dhacaya buu shahidtu lahu waxaan u qirayaa ruuxa muslimka ah yowma alqiyaamati maalinka qiyaama bishaahati markhaati kac wan inuu ruux wanaagsan ahaa salligana ku fiicnaa wa shafactu la waan u ergeynaya waan u shafeec qaadi xadiidka markaas oo daciif weeye iyo maxaa yeelay <clears throat> ninkaas saciid ibn cabdiraxmaan ayaa ku jira xaafidku markuu farxibaari ku keeno wuxuu leeyahay wa rijaalu isnaadihi rijaalu صaxiix ilaa saciidin cabdiraxmaan mawla saciid bn caas alraawi can xandala ibn cali fainahu majhuul majaladka koy tobnaad halkaasuu keenaya adugu bukhaari iyo ibn abi xaatimba waxay ku sheegeen labadooda kitaab midna ku sheegay fajarx wa tacdiil midna taarikhdiisa wax jarxi ah iyo wax tacdiila midnaba ninkaas saciid bin cabdiraxmaan looma sheegin laakiin waxaa wax ka warinhayaa ninkan isxaaq ah isxaaq keligii wax ka isxaaq bn sulaymaan alraazi idan marka waa majhuul xaal ninka asaga ah ama majhuul cayn wey sidaa darteed xaafid bin xajar iyo keyrkii way sallimayaan xadiidku inuu daciif yahay ibn carabi baan sida ugu horreeya isaguna sheegay inuu daciif yahay xadaثna abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna salmة ibn wardaan abu yacla almadani ضaciif qaala samictu anas ibn malik ayaan maqlay iyo wmali ibn aws alxadaaan malik e, ibn aws ibn xadaaan iyo anas baan maqlay oo warinaya labaduba ka warinaya can rasuuli illaah ana الnabiya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kharaja wuu baxay maalin maalmaha ka mida yatabarazu asagoo kor tagahaya banaanka u baxay banaanka sidii ruux kaadi soo gudanay kale nabigu waa kor tagay waa banaan tagay banaanku aaday falam yajid muusan helin axadan ruuxo yatabicu rasuulka raaca markuu nabigu baxayo keligii inuu soco ma jeclay mararka qaarkood waa iska bixi jireen laakiin inta badan welku nabigu jeclay salawatullah slam aleh saxaaban waa fari jiray ruux inuu keligii dhaqaaqo waa jiidi jiray nabigu waa ka hor istaagay arrinta ayada falam yajid axadan muusan helin yatabicu nabiga raaca fakharaja cumaru cumar baa baxayo faattabacuna rasuul ka daba tegay raacay cumar baa ka daba tegey oo raacay wuxuu ka daba qaaday bifahaaratin odo weysood wey waa jilayga ama dheri yar wey ama waa ashun yar dhoobada marka inti la gubo yani dheriga laga sameeyo ama ashuunka laga sameeyo ayaa fakaarada loo yaqaana waa khasabka jilayga bahalka loo yaqaana jabaa markay eh, waa taqaanaan dabarfilaya ashun yar wey waa odo dhooba laga sameeye ama wuxuu la raacay mithara weyse qaad mithara waa odoweysoodkii ama waa qulucdii fakaarkuna waa isku mid waa weel biyo lagu wado ayb fawajadahu cumar wuxuu helay rasuulkii saajidan isagoo sujuudsan cumar cumarna uu ka daba tegey wuxuuna ka daba qaaday weel biyo ah ama jilay ama dheri yar ama ashun yaroo biyo ah oo nabigu ku sujuudsan kuna weyse qaato fawajadahu wuxuu helay saajidan asagoo sujuudsan fii masrabin wado masrabku waa waddada ama waa keliga ay biyuhu maraan ee boorta usii maraan kanaalka ee derbiga xulusho ama deyrka dhex qaada waa haddii masrab la akhriyo bacdu riwaayad nus waxay qorayaan fii mashrabatin mashrabaduna waa beerta dhexdeeda meesha yare biyaha balliga ku dhex yaallow ama baraagta yare kaaga dhex qodan eead ka cabto mararka qaarkoodna ad ku weysato aad ku mayrato taasaa leeya mashrabada mar mashrabad waxay noqotaa qolka yar ee guriga u koreeya eed xogow adugu maktabadda kuwa ama ku nasato ka sarreeya guriga wuu noqdaa laakiin ad waxaa loo jeeda waa nabigu meel wado biyooda soo ku tukan hayo sujuudsan baan maray ama balli biyaha agtii nabiga ku sujuudsan baan maray inta waa macquul bacdu nas waxay sheegayaan fii sharbatin sharba iyo mashraba iyo masrab kulli waxa ku soo ururaysa ama waa kanaal ama dariiq biyuwa qaadahayeenoo beerta u qaadayeen buu nabigu ku sujuuday ama baraagtii biyahayda ama xawdkii biyahay ku dhex yaalla beerta nabigu u galay ilan beerta miraad buu galay yuu ku ag sujuudsanaa ama biyo agtooda ku sujuuday muhimmaddu waxaa weeye mawdic ka mida beerta nabigu galay buu nabigu ku sujuuday bacd ahlicilm waxay leeyihin meye mashrabadu ama sharbadu waa meel baqiic u dhoweyd naaxiya min nawaaxi almadiina weliba u dhoweyd baqiic isku soo ururi isu keen maxay noqotay fii buca mucayana nabigu ku sujuuday un wey waa dhammaada ayib fatanaxa waa ka dheeraaday cumar nabigu sujuudsan kusoo bax wuu ka fogaaday ayib fajalasa wuu fadhiistay cumar waraaahu nabiga gadaashiis xaggaasu kala fadhiistay xataa rafaca ilaa nabigu kor u qaadaa ra'sa madaxiisa oo faqaala wuxuu nabigu yidhi axsanta yaa cumaru cumaru waad wanaajisay maadan bi'inine si wanaagsan baad yeeshay waad hagaajisay xiina wajadtanii markaad heshay saajidan anuu sujuudsan oo fatanxayta aad dheerata u fogaatay canii anuu sujuudsan markaad igu soo baxday eed iga durubtay si fiican baad yeeshay caqli baad isticmaashay waa lagu yaqaano soo degtayta nabigu waa fida ad ka bilowda lama rabo ukaada ha dhamaysa nabig sal slam nabigu waysadan ku weda xagee sujuudday muusanka markuu nabigu dhamaysta kadib baa furan yahay ina jibriila jibriil jaaanii waa ii yimid sujuudow maxaa keenay nabi maxamedow jibriil baa ii yimid faqaala wuxuuna jibriil yidhi man sallaa calayka ninka kugu salliya nabi maxamedow waaxidatan hal mar sal allahu ilaahay baa ammaanoo ku salliya calayhi ruuxi musalliga ahaa casharan toban man jaa bxasanatin falahu cashra amhaaliha wa rafaca lahu ilahay kow wuxuu ogu qaadaa cashra darajaat ama warufica lahu cashru darajaat ama warafaca lahu cashra darajaat ani ma xarakayna wuxuu xarakay idinkeed inta alla cashra toban darajaa kor lagu qaaday bimacnaa waa maxay ilaahay subxaanahu wa hal mar baa rasuulka ammaanto ku salladay toban buu ilah ku ammaanaya ma intayda lagugu din maya tobankooda daraja ah xasanaada toban daraja kor lagu baasinhaya dhulkaa taallay korba lagu qaadahaya xadiiun xasan idan waxaa laga qaadanaya fadliga salliga rasulku ilahi salawatullah asalamu calayh salliga laga hadlayana waxaa weeye salliga loo yaqaano ibraahimiyada salaada loo yaqaano asalaat alibraahimiya ee taqaana inay ku tukataan sheekh albani raxmat ullah alayh sifatu salaatiniba qaybaha u dambeeya ilaa sideed qaab oo rasul ka sugan bu keenay mse toban bayba gaaraysa toban miya mise sideed ba ahayd meelahaas wey toddoba miya ilaa toddoba siiqo ama sideed siiqo oo saxiix ah oo mid dheer mid gaaban sideeddaa qaab ee sheekh ku keenay sifatu salaati nebi ibn uu ku keenay kitabka jalaa alafa waxaa kaloo keenay asheekh ah, alxaafid asakhafi fi kitaabihi alqowl badiic fi salaati cala alxabiib ashafiic isagoo ku keenay waxaa kaloo tiriye oo daba dhigay alxaafid bn xajar fii fatx baari mujalladka tobnaad meesha hadda tilmaamaynay kitaabbaab sala ala nabi markuu ka hadlay <coughs> marka inta salligaa mid un ka ah la rabaa salawaatullahi wasalaamu calayh iyo allahuma salli calaa muxamadin tan inagu daldali iyo salau alayh wasalim howlahaas waa iska ammaan ama waa iska duco laakiin salliga la sheegay ma aha salliga la sheegay ma aha maxaa yeelay salligan kayfiyadiisa rasuulka caddeey saxaabada dhammaantood waxay wariyeen nabi maxamedow qad carafna wa fii riwaaya calimna kayfa nusallim calayk fakayfa nusalli calayk nabigu waa aamusay ilaa ay saxaabadu jihaadeen nabi maxamed su-aasha u weydiiseen nabigu cabaar buu aamusnaa waa su-aal culus xataa jaa'ahu alwaxyu cinda atabaraani watabari waayrihi ilaa waxyigu u yimid jibriil baa soo degey ama si kale nabiga loogu waxyooday idan nabig wuxuu yihi quuluu allahuma salli cala muxamed salliga dheera idan kayfiyada nabi maxamed waa la weydiiyey waana cadeeyey wuxuuna waa cibaado aaniyan wixii adkaara qiyaas kama furo haaliban adkaartu wax qiyaas gala ma aha kayfiyada nabiga la weydiiyey u caddeeya ayada keliyan baa la raacahaya maalinka jumcaha ama habeenkiisa ama xilliga addaanaysa shaba salliga daldal salligaa daldalaysid hadda ugu dhowaanna midkaas wey alaabta yararkeed meelaha la ordaysaan waba kama jiraan alaska ila hawsha ayada wadaaddaa waxay yidhaahdeen salligan ibraahiimiyada dheer ee fara badan ee dhowrka nooc leh wuxuu gooni ku yahay salaada marka la tukanayo bacda tashahud yuu gelayaa ama markaadan salaad ku jirina iska wardanayso salli kastaa furan waxayna ku dhiseen eh, xadiiثka waran ibn xibaan iyo bayhaqi iyo ibn khusayma iyo keyrkoodba oo odhanaya nebi maxamedow seena kugu sallinaa idaa naxnu sallaynaa fii salaatina riwaayadaasay leeyiin waxay qaydaysaa oo salligan ibraahimiyada dheer ee fara badan wuxuu gooni ku yahay salaadaha marka la tukanayo ama wixii khaarija salaa ah salligu waa furan yahay jantaa furan wey mid gaaban mid yar wsal اllahuma wslm calى nabiyina muxamed dheh ama sal اllahu alayh wasalam dheh salawaatullah hawlahaas loo furyin bay dheh riwaayada laakiin ay sheegeen wax ku qaydan waa riwaaya daciifa jiddan munkara maxaa yeelay ibn isxaaq baa la infiraaday maxamed ibn isxaaq baa tafarada biha can jamiic الruwaad asagoo weliba la infiraaday oo dacfi ku jiro sheekh maxamed ibn isxaaq ba haddana ardadii asaga wax ka warinaysay ruwaaddii wax ka warinaysay baa iskhilaafay shan xaafid oo ka mid yahay zuhayr ibn mucaawiya axmed ibnu khaalid maxamed ibnu salma ninka loo yaqaana ziyaad albakaa'i shantaa ninba waxay marhayaan in ibnu isxaaq riwaaya usan warinin ninka loo yaqaana ibraahim ibnu sacd azuhri baa riwaayadaa la infiraaday idan saa darteed ba bukhaari iyo daara abu xaatim abu zurca ninka loo yaqaana nasaa'i ibn abi caasim alxaafim ibn turkumani iyo keyrkuba cadday inay riwaaya munkarash ay tahay xataa haddii la salaminaysa munkar ahayn laguma qaydi karo maxaa yeelay su-aashu nabiga la weydiiyey ee qaydka wadatay laakiin nabigu jawaabu bixiye mulaqa ah hadaad ugu sallihaysaan saa dhaha buuri idan jawaabda nabi maxameda mulaqada ah een salaad iyo keyrkeed ku qaydnayn baa muctamadaa ah mooyeen saa'ilka hadalkiisa la qabsan maayo waa min xayu usul i marka la maro min xayu riwaaya haddii cilmi xadiis la marhayaana riwaaya waa riwaaya shaada munkara daciifa wey idan wax laguma salayn karo arrintaa marka waa in la iska ilaaliyo sidaa darteed waxaa dooranaya alxaafid oo ku dhaqmahaya alxaafid ibn alcarabi abubakr ibn carabi asheekh axmed shaakir alcalaama eh, bacd almaalikiya kulligood maraya idan marka salliga laguu sheega hagarab mari bal bidcay noqonaysaa ninka loo yaqaano eh, ibn carabi tiraakanan rabbi ku caabudaya daldalhaya eh, yarkii meelaha laga orta kaa xuula xakma jira cibaadada laguu sheega hagarab marin nabi muxaadar u aamusnaa sala allahu cala maxamed taa musgara intaana dhibi ma lahayn riwaayada cadaynaysa xataa jaaahu lwaxy marka in laska hela muhiim jiddan salligaana nin aan aqooni ma jiran waad ku tukataan haddayna lagu tukanin waad soo gaabsataan oo kaayarka ragga qaarka ee akrinaan sifad saad kaadamtal soo qabta hal xifdi hal qayba ka mida xifdi ama toddobada intaad xifdido maalinkiiba mid jidda laakiin hal mar inaad faylgeysa lagaa yeeri maayo xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana yunis ibn abi isxaaq asabiici can burayd ibn abi maryam الsaluri albasri ثiqة imam samictu anas bn maliki can الnabiy qaal man صalىa calaya waaxidaة hal mar ninka aniga ugu saliya sal اllahu ilahay baa ku saliya calayhi dushiisa caشharan toban goor bal fadliga intuu leeg eeg adigoo tacbaan oo daciifa bini aadam ah ayaa nebi maxamed hal mar ku saliyey ilahay baa subxaana wa tacala toban goor kugu saliyay kow meesha waxaa ku jirta ilahay naxariistiisa iyo fadligiisa iyo gacan weynantiisa taaniya waxaa ku jirta ilaahay subxaana wa tacala rasuulkiisu meeqaanku la joogo iyo qiimaha uu ilaahay subxaana wa tacaala u hayo nabigiisa iyo rasuulkiisa idan marka waa in salaga la badiyo waxata ilahay wuxuu ka ridaa canhu ruuxii muslimkaa salinayey cashara khai'aatin toban dembi toban dembina waa lagaa turay ayib haddaba waxaynu soo maray toban ajirna korba lagugu qaaday tobanna waa lagaa turhayaa oo maynis baa la gelinhaya dunuubtaadii tobanna balaas weeye kadibna iyo toban kaloo maxaan dhahnaa salli ah toban salli ilaah kugu salinayo toban dembe lagaa gooyey toban darajo lagugu daray waa alaaiin marka hawl dheer leeda maa marka salliga waa in la badiyo wey dhallinyarada wahaabiyada waxaa lagu xantaa salliga inaysan ku fiicnayn baa lagu xantaa iska ilaaliya salliga hala badiyo hawsha ayadaa baabu man dukira cindah an nabi sal l slam falam yusalli calayh wixii waaqaca jira soo in la sheega ma mise hawshaa rag baa ka xanaaqahay maya taa socon mayso fabisali cala xabiibi kaarkeeda waa gubtay filinkaa filin soconaya culama allahi ma ah kii qumanaadaba naga socon la oo allahuma salli ala fadhiina baa socon la marka rabbi salle iyo galab meel la istaagay warkiiba jooji sayidina ma soo aroori lafdi sayidina jamiica ruwaad kuma soo aroori xataa xaafin xajar baa qiraya xataa haytami baa iray ibn xajar haytami baa xataa iraya xataa ima shaafici o dhan ba cadaynaya lafdu sayidina ma soo aroorin laakiin nabigu sayid waaya waa loo odhan karaa sayid alawaliin waa alaakhiriina wey lakiin markaad salinayso lafdu sayidina saliga ku dara mayse lannu maxaa yeele salligu kayfiyadiisa nabi maxamed baa caddeeyey nabigu seenku ugu salina saai saai dhaha inaad tahay nabi maxamed lafdu sayid baa ka tagtay ku dar dee macnaynu ka dhigan taha haddaad sayid ka dabageyso macnaheedu waxaa weye nabiga marka saxaabada beriisa salligaada waxaa ilowday sayidina hawshaa la iska ilaaliyo laakiin marka kale nabigaad ammaanayso ama aad sharxayso ama aad siirisa ka hadlayso sayidina waad odhan kartaa dhib ma laha sayid waayahay ana sayidu walada aadama walaa fakra laakiin cibaadadan waa cibaada xadaysan oo kayfiya khaasa ku soo aroortay meytiya laskuma qasadhin soma lama yaqaanaan laakiin markay ay daruur jeedaan bay isku qasaan mar wuxuu ku dhihi meytiya laskuma qasa wax kale jooji hadda hasku qasnadaba lafdu sayid u kaadin meel buu leeyahay hadda salligan salli gooni a wooye si u yimid nabiga ogu xus ooguna salli waa in la kala garta muhiim <clears throat> man dukira ninka la sheego u cindahu cinda eh, agtiisa annabiy rasuulka lagu sheego oon falam yusalli calayh rasuulka aan ku salliyin dembiguu leeyahay xadaana cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibn shayba fiqat imaam dhowr goor baa soo martay cabdiraman bin abdilmalik bn shayba awgiiba loo tiriya laakiin isagua cabdiraman bin abdilmalik qaala akhbaranii cabdاllah bn naafic asaa'iq almakhzumi iq can cisaan ibni zayd cisaan ibnu zayd dahabi wuxuu le laa yucraf fi lmiizan saasuu ku leeyahay xaabn xajar wuxuu le waa maqbuul laakiin lahu lilxadiiثi mutaabacaat wa shawaahid kaiira saa darteed waa biya kama dhibcaan las maayo warkaas bukhaari wuxuu wa afnaa calayhi ibnu shaybata khayraa وأثنى عليه بن شaيبة khayرا وأثنى waa ammaanay عalayhi calىa cيساn بن زayd waxaa ammaanay ibnu shaybato cabdiraحman cabdilmeliga ayaa ammaanay khayr wanaag buu ku sheegay bukhari wuxuu rabaa inuu kuu sheego shiikhisa cabdiraxmaana oo ibnu shaybe ah ayaa wadaadkan cisaan ibnu zayd ammaani jiray wanaag iyo taqwo iyo cabsi iyo cibaada ku sheegi jiray idan bukhaari wuxuu rabaa inuu ninku nin liitama iska ilaali warkaba haduu leeya laa yucraf iyo hawlahaas iyo maqbuul iyo ninka culus weeye rabaa inu ku dhaho kuu cadday maxaa yeelay baarisaasu kugu sheegay almuhim ninku hata aduu daciif noqdo ama majhuul noqdo ninku waxa weyaan mutaabacaad fara badan bule xadiikan waa sugan yahay can muxamed ibn munkadir ataabici aljaliil can jaabir bn cabdilaah ana anabiya rasuulka ilaahay raqa wuxuu maalin fuuray almimbara mimbarkiisa buu maalin nabigu koray oo fuuray falamaa raqa darajata aluulaa nabigu darajada u horreysa ku istaaga waa jarajarada qaybta koobaad ayb markuu nabigu ku istaagay qaala wuxuu hi aamiin allah aqbalo wey aamiin uma raqaa nabigu haddana wuxuu fulay ahaaniya darajo labaad faqaal haddana wuxuu nabigu ku istaagay tii labaad aamiin uma raqa aalisa tii saddexaad buu nabigu koro fuulay faqaal haddana wuxuu hi aamiin saddex aamiin buu nabigu istaga dhigay saxaabad marka la yaabay waa dhaqanay rasuulka isan arki jiray nabigu aayar intuu mimbarkaa fuulu khudbayn jiray ummadda waani jir kana sudegi jiray laakiin nabigu adin buu qaaday aamiin mid labaad buu qaaday aamiin mid saddexaad buu qaaday aamiin waa hawl cusub idan su-aal baa ka imanaysa saxaabadu hawlaha u bixi maayaan shareecada islaamka wanaaggeeda waxaa ka mid ah ardaygu wadaadku saxaabigu wixii ishkaal ka gala su suaal buu ka keenhaya laakiin nasaarada iyo yahuuddu wadaadahooda in wax la weydiin ma ogolo shacabka nasaarada ama yahuudeed waxay wadaaduhu sheegeen axbaarta iyo rubabaanta waa inay qaataan musallam weeye lima ma dhihi kartidba hadday kale waxaad noqonaysaa nin diinta ka baxay oo mujrim ah maxaa yeele meesha waxaa lagu hayaa waxaa dhodhoobay oo gacan ku samaysa artificial feg baa meesha lagu hayaa ama hadduu wuxuu dhab yahay su-aal kastoo ka timaado ka jawaabaysaa su-aal kastoo ka timaado waad ka jawaabi haddaad garan weydo cid kaaga aqoon hadda waxaawilaysaa haddaad garan weydo war ma garan hayo ilahay bari wey laakiin lama dhaqaaqa lima lama dhihi karo weydiin karo wax jira ma idan saxaabadu dhaqankaasa yaqaaneen waxay garan waa nabi maxamadow maxay tahay hawshaa wey in la badina lama ogola laftirka aad noqoto su-aalla taagan aad noqoto lakid un liqdaar oo dadka dhunta u gala inaad noqota la dooni maayo wixii waa in xaalad lagu wado mutawasil lagu wado wey <clears throat> faqaaluu waxay dhn yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow samicnaaka waxaanu ku maqlay taquulu adigoo leh aamiin alaaa maraatin saddex goor maxaa jira wey alsuaal qaana wuxuu i lamaa raqiitu markaan kolay adarajaa اuulaa darajada koobaad markaan ku istaagay jaaanii jibriil baa ii yimid faqaala jibriil hadde waa adduunko dhan wuxuu ku mari karaa ilbiriqsi xawl u taalla maaha awooddii sare uu rabbi siiyey subxana wa tacaala baan caadi ahayn fircoon oo intuu weligii niil ku baktiyey afka kala qaadanayo hadalkii laay soo saaray yuu nabi maxamed oga sheekay jibriil wuxuu ihi waxa marka aan joogay sama asaabican taagnaabu nabi maxamedu hadday arki lahayd buuri maalinkan duulayay ee ka duulay sama asaabica markaan samaa asaari anoo taaganba waxaan maqlay bu jibriil ah fircawn cafan fircawn oo bilaabay takrib tawxiid inuu ku dhawaaqo laadin wilaa alifka asagoon gaarin ila allah aan gaarin buu dhawaaf ka saaray awooddu intaa lagu firsay sheekh min asamaa'i asaabica ilaa wabid niil min taxta alcarsh ila alfarsi yani awoodda mala'igtaas kale adoo ku taala adigu maaha idan jibriil maadaama usa waawagen yaho khalqiga aysan xamili karin yaa nabi maxamed laba goor busaa la tusay awoodiisa inta kale ama saxaabi isu soo ekeysiin jiray dixis alkalbi ama ruux kaloo bini aadama ama bashar kale iska soo dhigi jiray ama isagoon arkaynin buu la hadli jiray laba goor bisaa nabiga arkay buu jibriil siduu rabbi ku abuuray asagoo le lix boqol oo garab lix boqol oo garab ku duula wey hawadu mgta diyaaradda ka weynta way ka socdheertahay u firta dhaqankeena caadiga bini aadamka ah tan yare foo karta yare shimbirta aad mooda meel gaari maanta dhiiqaas ku halkaa dhaafi mayso geerda weyda boontiga ama dhowrka motoorle adduunka wax ku mari ama saacaday ku socon idan maadaama la doonay jibriil inay hawlo waaweyn fuliy oo adduunku dhanba idooqsiga ku mara markii loo baahdo ya waxaa ku rakibin lix boqol oo darab baa ku xidhan nabigu xagga qoraxdhacda uga maraysa fidal ufuqa buuri weynankiisii qoraxdhacbu dhan bu xidha qoraxda dhan baan waayay buuri meel ka baxda marka awooddaasbay malaagtu leeyihi idan wamaca daalika haddana waxaa qalaadi intaay masaajidka marka loo baabo ninkii dhanka bari oo dhan ba kaa qaranhaye ama galbeedba kaa qaranhaye lix boqoloo garabna ay ku yaalleen yaa marka loo baabo waxaa qaadaysa nabi maxamed jeebkiisaa qaadi kara nin barkuu nabigu taagnaabu dhagta agtoo saarahaya masaajidkii yaraabaa qaadahaya guriga caaisho joogtay baa qaadahaya uu soo geli awoodda ayagaa iskale marna meel qaadaba waa la waaye marka waa ilahi subxaana wa tacaala awoodiisa w subana wa taala <clears throat> jaaanii jibriil baa ii yimid faqaala wuxuu ihi shaqiya cabdun addoon baa hoogay ama ayaan daran dhur daraystay waadihu dhihi jiran yani waa ayaan daran yahay wey waa waxaan nasiib lahayn wey shaqiya cabdun eh, addoon baa hoogay adraka soo gaaray ramadaana ramadaan haleelay ama adraka ramadaanu haddii la godo marka ramadaan baa soo gaaro wey oo waxa faacilka noqonaya ramadaan buu noqonaya lakin hadda ima xarakaysan kolley ramadaan marka addoonka wey addoonkaasoo adraka soo gaaray ramadaan bisha ramadaan buu soo gaaray isagoo xaye oo fayow oo fansalaka u dhammaaday minhu xaggiisa fansalaka ramadaanu baa minhu min alcabdi ka dhammaaday saad u taagna ramadaankii dhammaaday labaatan iyo sagaalkiisii ama soddonkiisiba dhammaaday walxaal lam yuufir waa loo maxaa la rabay inaad shaqaysato cibaado badan qr-aan akhris fara badan sadaqaad fara badan qiyaamuleyl fara badan taraawiix soo jeed jamaacaad dadaal baa laga rabay idan saa hamhamsanaysa galba indha u maraan marays ayuu ramadaan ba iska tegey ayb idan nina ayaa daran baa tahay lanno jaanis iyo fursad waxaa ku martay qaali ah oo ilaahay subxaana watacaala fii kulli yowm oo min ramadaan addoommaa laga xoreeya naarta qorax kastoo dhacdo bisha ramadaan ka mid a ah, waynu soo maray in laga xoraynaya dadka naar laga xoraynayo in dadka laga xoraynaya dadki muto wey ee shaqaystay ee ilahi subxana wa tacala baryo wey nabigu markuu sidaa jibriil yiro habaaray facultu waxaa idhi war aamiin mar u dhahay jibriil baa habaaray aamiin waxaa laga qaba marka habaarkii ducadaba aamiin in la odhanayo ruux ku dulmay baad habaaraysaa inta kula fadhida amin wa ina ku dhahda waad u ducaynaysaa ruux muslima aamiin baa la rabaa xataa markaad keliya ruux ma soo ducaynaysa xalay waxaynu soo maraynay malag baa wuxuu ku odhanhayaa aamiin idan waa in lasoo ajiibo wey uma qaala haddana jibriil wuxuu yidhi shaqiya cabdun baa hoogay adraka soo haleelay oo gaadhay waalidayhi labadii dhashay aw axaduhum ama midkood buu gaadhay oo uu caqliya asagoo awood leh falam yudkhilahu aysan gelin aljannata jannadii maysan gelin yani jannadii kuusan gelin wey birigoodii iyo ixsaanfalkoodii inaad baari u noqotood waalidka u jabnaatood u dhegnuglaatood yani u dulqaatood karaamaysood xurmaysood amarkooda yeesho wixii aan macsiyo ahayn baa lagaa ragay oo say kugu ducayn aad ku janno gasho nin baa iga sheekeeyey dhallinyaro ka mida wiil ayuu walaala ahaaye markuu geeriyoonay aabbihiibu wuxuu ahaa nin aad ba ugu jajabnaa wiilka buqbaari u markuu wiilku nafbaxaayey iyo odagintu soo weystay ilahay raalli baan ka ahy adu raalli ka noqon ilaah wiilka habil hadda nafbaxaay raalli baan ka ahay ilaahw raalli ka noqon iga raalli noqon waan weydiy waxaan abba maxaad saa u leedahay xuri wiilkaas weligay intaa u leegyahay maalinkuu caqliyaystay ilaa hadda oo soddon jir ama ka badan yahay oo uu nafbaxayo geriyoonayo anoo u yeedhay fii saacatin min leyl aw nahaar sagaal saacaday nab alla ka dhiga saddex ba ka dhigo hoo ama aabbo ima dhihin asagoo fadhiya bu isagoo ila taagan haya aab maxaa rabtaa idhi jirin yani xagga asagoo fadhiya xataa ma ma yeri jirin inuu ii ajiibo oo ii jawaabo isagoo iga fog marka wuxuu ihi ninkaas isagu waa aniga xaggay waa uga dhammatay bur waa feermo xagga rabbiga ku hadhay marka waa idan waalidka haddaan lagu jina tegin ninkaan waa nin ayaan daran ayb faqultu waxaa hi bura aamiin jurayj waad soo marteen baarinimo jegsi abu hureyra wuxuu hi haddaan aanan ka baqaynin hooyada haddaysan jiri lahayn buui iyo jihaadka labadaa midna haddaysan jirin buui waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo addoon waynu soo marray ayb uways alqarani fadaaishiis u badnay loo tiri maxay ahayd wuxuu lahaa lahu waalida yubiruha ama huwa biha bar ayb idan maxaa la rabaa ruuxu marka waliba sii kala daran yahin aabbihi hooyadu hooyadaa ka dabardaran waa dumar way ka ra'yi gaaban tahay way ka dulqaadyar tahay waana kana xaris badan tahay idan marka waa in ninkas n waalid kasta xaqiisa la siiya la la dadaalo ayib waa min maxaasin islaam wey sharaa'ic alambiya oo dhan baa waalidka ka dadaali jiray laakiin markay maanta reer galbeedkii reer yurub farinjigu ay ka tageen xaqii waalidka oy usradii iyo bulshadii isku xilna burburiyeen oo wixii hadda adhi jirteen kismaayaha kastaga ay ku dhaqmeen oo iyagu macnahaysan ku dhaqmeen waa la baaba'ay habeen dhaweed baan arkahayy eh, jaziira waxay soo deysay oday waayeelo lixdan jir ah iyo duqiisi oo iyadna uun konton jirka ah oo shimbiro iyo bisad iyo eyd dhaqanayaan lix caruur ay dhaleenna magaalada qayb ka mid ay degan yihiin ayagaa biyaha u qaaday iyagaa isriixan ayagaa kii xanuunsada biyaha kale kasiin caruurta lixda ahayd magaalada qayb ka mid ukraniya weyaan qayb ka miday degan yihiin xataa maalmaha ciidaha noo soo sala baan ka weynay maalmaha ciidaha ah ee isku daran xoogo ubax iyo boosto isku dhigaan ee wasakhnimada ah xataa intii baan ka weynay leh yani waa maa ilmihi marka hore lama tarbiyayn ilmihin lama tarbiyaynin diin rabbiga laguma rabaayadaynin xaqa waarkuli looma sheegin bal waxaa lagu yii sideedan maalinkaad gaaraan sideedan waxaa tahay fasax hooyadaa kulama hadli karta aabaha jooq kuma dhici karo fartoodan boqoraysa ilmadoo la yidhi fartoodan boqor muxuu samey aa dhammaatay ayib saas midna wuxuu iga sheekeeye wuxuu ihi nin aan gaal reer galbeedoon saaxiibba ahayn oo iskuul ahay yaa maali xuuri buu ihi maanta tuulida aan ku dhashay guriga aan ku dhashay baan aadahayaa kaal iraaq nin soomaali ah waana sharacnimu saan u soconno u soconno laba waayeeloo meel fadhiya yaan sii maray buur markaan ku dhownahay baynu soo firfiriyeen asagaa xukuya haay ama haay waxay tama aqaana hadde ayaguna haay buu yidhahdeen waa laga tegey markaan cabaar soconay yaa idhi buur labadii ruuxee aad ku tiri haay maxay ahaayeen wuxuu wa hooyaday aabbahay warma hooyada aabbahay intaad ku tira gacantu tagtaad ka tagtaa waxaan is ihi hadhow markaad soo noqotaan oo guriga intuu soo noqotaan buu intuu u tago oo salaamo oo bal madaxa ka dhunkado wuxuu hayana siiyo hadhow is habayn doonaa waan tagnay gurigu ku dhashay xumaabu i waan soo noqonnay haddana uu ku leexday kuma leexana waddadii anaga ma hayba tegey maalin baa ninka guddiisa waan ka tegey bui inkaar kugu dhacday ninka amka magaalkii hayada ku hay dib dambe waan gooya wuxuu ku cileeye war hooyada ay aabbaha maad u tagto soo salaanti wuxuu hi maanan usoo sheegin inaan u imanayo inaan u imanayo uma soo sheegin maanan ballansanayn aanan ballansanayn oo iman mahayo warma hooyaday aabbaha ballankaaga ba inkaar qabe maye waa inay diyaar garoobaan oo kan socdeeyaan hooyadaa maayo aabbaha maaa lagaga diyaar garoobi yani waa halkii dambe dhan somaaligeeda ku rigatama weyda waxba kama jiraan kooguran ba maalinka ciidahooda khariban iyo ubax iyo waraaqii u diri oo wadnadii wax ku sawiran yahay iyo xoogo hambaliyo ah halkaasuu maraya bal xataa haweenkooda hadda soo islaam markay walla weydiye maxaad ku islaamteen islaamka maxaad ku jeclaateen waxay leeyihin isku xidhnaashaha maa ku jeclaanayba reer dhan qabiil waxaa qoys dhan oo shan xaafadood degan oo kan waa abtigey kan waa eedaday kan aabbahayday ishoyihin waa re awowey reer dhanoo isku xihan kuwan waa xididkii kuwan waa yani waa boqol ruux dagaalkiisa isku xihan ama ka badan maxaa yeele islaamkii baa amraya qaraabo in la xidhiidhiyo xididka la xidhiidhiyo las wado laanna bulshadu hadday baabado waa dhammaatay hadday buranto waa la kala tegaya faqultu aamiin uma qaala wuxuu jibriil shaqiya cabdun addoon ha hooga ama wuu hoogay ukirtu la sheegay ukirtu ama ukirta wey shaqiya cabdun adoon baa hoogey ama ha hogay weyo habaar ama waa khabar dukirta la sheegay cindahu agtiisa dukirta lagu sheego adga muxameda nabi maxad sal slam taas in la kor adaan fiican dukirta lagu sheegay nabi maxamedu cindahu agtiisa oo walam yusalli aan kugu salliyin calayka adiga addoonka intii agtaada lagugu sheego aan kugu salliyin addoonkana waa addoon ayaan daran wey ama ha hoogo ila waa mugta waxaan ka dhahayna ducaan ka dhigayna waa ficil ducaa'i ah wey maxaa yeelay aamiintu ha inuu ducaa'i yahay uusan khabar ahayn aamiin buu nabi sal l slam idan adiga wax akhrinaya ama hadlahaya ama muxaadaraynayaay rasuulka haddaad sheegto iyo khayrkiiba adiga sal lagaama rabo dadka laakiin mustamciinta ku dhegaysanaya waa inay rasul ku salliyaan ayib saa darteed baan lahayn in rasuulka asuu isku salliyey ayib idan marka ninkan wax sheegaya waa cidka lagama rabo waxaa laga rabaa dadka mustamiciinta ah ayb idan saasaynu ku tagin laakiin ibnu carab ka marmahaya ibnu wuxuu leeyahay khabarkan xadiidkan siduu u yahay loogu dhaqmi maxaa yeelay mahay nabigu saxaabay nabi maxamed oo nabiga ku salaysan la soo boodahay markay xadiidka warinhayaan ama ay sheegahayaan nabigu saxaabe way raaci jireen oo dhaqankiisibay qaadan jireen oo diintiisibay itibaac ku sameeyeen xarfan bixarfin laakiin inagoo diinta kale ku xun an dhaqan ba haynin salgan la soo duurayna bu la soo boodayna baryahan dambe sal malha buu le isagu kitaabka shacaarat alaxwadi buu halkaa marahaya idan warkaa u dhex mayso haddii aynu baylahinnay itibaacii iyo ku dhaqanka diintiis qaybo badan aynu ka tagnay haddana inta yartay salliga la soo inta ayna ka tagnayn laa yasqudu almaysuur bilmacsuur wixii la awoodo waxaan la awoodo loo tori mahayo haddaad taa kuma ficin khayraadka kale maxaa salliga u soo dhihi mayno war salligana wad bal khayraadka kale la iman baan dhahayna ayib xadaثna <clears throat> ibrahim bn muسى abu isxaaq alfara ثiqة xaafid imam qala xadaثna ismاعيل بن jacfar alanصarي qala akhbarana cلاء بn cabdiرaحman mawla اxurقة can abihi cabdiرaحman بn yacquub can abi hurayrata ana rasul اlahi qaal yani sanadka noocana wuu idinku soo batay konton koor ka badan baan soo marafilhaya sanadka noocan ismاعيل بn jacfar akhbar alcلاء بn cabdiرaحman can abihi cabdiرaحman بn yacquub mawla اxurقة can abi hurayra qaala nabig wuxuu ihi man sallى calaya waaxidatan hal mar ruux igu saliya sala اllahu calayhi cashran xadaثana moxamed bn cubaydillaah ibn yaziid albakhdadi saduuq qaala xadaثana ibn abi xaazim cabdاlcaziiz ibn abi xaazim can kaiir ibn zayd kaiir ibn zayd wey yarwiihi kaiir xadiis ka warinaya can ilwaliid ibni rabax wliid muraaxna waa saduuq isaguna can abi hurayrata ana nabiya nabigu raqal mimbara mimbarkiisi buu fuuloo koray faqaala wuxuuna yidhi aamiin aamiin aamiin saddex goor qiila lahu rasuulkii waxaa lagu yidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow maa kunta tasnacu haada waxaan madan samayn jirin mise waxaa weeye maa kuntu tasnacu haada maxay ogala jeedaa arrintan maxaad oga jeedaa aamiin aamiin aamiin saasaana munaasaba lann caamusaal baa ii saaran meesha faqaala nabig wuxuu ihi qaa'il lii jibriil jibriil wuxuu igu yidhi raqima anfun san ha boorhoobo san hadhu dhaca wey ruuxu markuu yani fakado o dhu ku dhaco kici waayo yani waa meeshii ugu dambaysay gawaanka iyo ciiddaha cuna wey raqima anfun san ha boorhoobo weeye anfu cabdin adoon sankii adraka soo gaaray abaweyhi labada dhashay aw axaduma midkood soo gaaray walam yudkhilhu midkood uusan gelinin ama lababa aysan gelinin aljanata jannada qultu waxaa hi aamiin ducada allah kaa aqbalo iyo habaarkaas uma qaala wuxuu uhi jibriil raqima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaan bisha ramadaan u gashay lam yukfar lahu weliba aan loo dembi dhaafin ramadaan baa ogow lamana dembi dhaafin idan asagaa khaladka sameeyow faqultu waxaa idhi aamiin jibriil ba habaara anagoo aamiin baan u idhi uma qaala wuxuu i raqima anfu imri'in ruux sankii ha booroogo dukirta lagu sheegay nabi maxamedow cinda waagtiisa laguguu sheegay falam yusali calayka aan kugu salayin faqultu aamiin xadaana caliy ibn cabdillah almadini abulxasan qaala xadaana sufyaan maya kaga bixi maysaan kaga bixi maysaa salligaas daldalaysaa sheekh salliga ibraahimiyada salli gaaban buu leehay oo laba sadar ah mid gaabao laba sadraa jira kaas xifdi marka socon maysa kaartadaas hawshaana ka socon mayso maya hawshaa socon mayso nabigaa si fiican loogu saliyo muxadisiintu markay ay ku badatay il waxaa laga yaabaa inuu maalinka uu qoro kun xadiis oo kun jeer nabigu uu soo laabto gaabta ay gaabsanayeen bay u sameeyeen hawsha laakiin salli soo arooray oo sunnada ku yimi ma ah salliga ugu gaaban waa kan marka masaajidka laga baxay ama la soo gelayo kaana sali ma ahe waa dikru dukuuli masjid aw ilkhuruuji minhu marka waa laba kala baab saligu waa gooni kana waa dikri meel khuruujna ku yimid wey saliga inu halan allahuma salli calaa muxamed waali muxamed midkaas kaana marka waxaa weye waa sali masaajid ku wey marka la soo ama laga baxayo laakiin saliga ibraahimiyada ee nabi maxamed loogu salinayo waa kan ataqaana wey kaaha la xifdiyo laakiin xaafid xajar iyo ibn carabi iyo keyrkood waxay leeyihiin majlis haddaad fadhido ninka waacidka in badan nabigu soo celinayo hal mar baa kugu filan inaad salligaas aad la timaado laama amarka halkaa mar baa kugu filan mar la sheegay inaad la timaadaayo waajib ma ay leeyihiin mawdica aad fadhido iyo goobta rasuulka lagu sheegay horta hal mar salliga ka sii kadibna hadoodan waxaadaad iska dhegeyso laakiin waxaan leenahay waxay khilaafsan tahay hardiga meesha ku jira tacliiqa meesha ku jira yani mar kastoo nabiga la sheego inaad sallidaha xadiis ka muuqata hal mar baa kugu filan waa ruux doonaya inuu ummad wax u fududeeye kayfiya takfiif oga jeedo lafta ka ajir badan bay ku dhaafahay meeshu maxaa u fadhidaa khayr baad u khayr badan baa ku dhaafahay dalda salliga waciidkiisada u dhabaado xadaثna عlي بن cبd لله الmadيني abuالxasن qال xadaثna سفyاn بن عuyeyنة qال xadaثna محamed بن cبدالرحمن بن cubayd الqرشي mولى آli طلحة كوفiyin ثقة imاm qاala samictu qurayba abا rشhdin qurayb abا rشhdin waa nin صaduuqة ama ثiقة ah can iبn cabاasi can juwayriya bint الxاariث ibn abi duraar waa um الmؤminiin juwayriya ana nabiy rasuulka sal rasuulka ilaahay kharaja wuu baxay maalin maalmaha kamida min cindaha cinda juwayriya juwayriya gurigeediibuu nabigu joogay marka wuu baxay suuqa iyo banaanka u baxay ama bulshada amsaadku wa kaana smuha magaceeda waxaa la odhan jiray waagi hore baratu baraa la odhan jiray idan nabi maxamed baa bedelay magaca isaga lanno bara waa magacaad u qiimo badan waa gabadhi baarigeed ilaahay iyo ahalkiisaba baari ahay wey idan nabigu tafaaulka aad u jeclaa nabigu wuxuu diiday sal slam ila nabi maxamed kharaja wuxuu ka baxay min cindi barata gabadhi baarigeed buu ka tegey hadda xaggee aaday yani macnaha meesha waxay ku jireen meel meesha ku xunbu tegey idan say intaa u dhicin tafaaulku soo u halaabay nabigu wuxuu magaca badel kharaja min cindi jawayriha layahay ayb idan nabigu howlaha aad bu iska yeelan jira faxawala nabiy nabigaa wareejiyoo bedelay ismaa magaceedii wuxuuna u bedelay oo fasamnaha wuxuu ku magacaabay jawayriyata gabadha yarayd buu u bixiyey jawayriya fakharaja nabigu waa baxay maalin maalma gabadha badan ba ahayd oo qaswadii reer bani mustaliq baa lagu sabaayaadkay ka ahay haweeney adag quruxsanaa way ahayd nabigu waa xoreeyey markaasuu yidhi aabbehed baa yimid aabbeed wuxuu gabadhaydoo kale sabaad noqon mayso nebi maxamedow waxaa doontaba qaado iiga sii daa nimankan gabadhaa soo qabtay wuxuu horta gabadha waa kaaga sii dayn hadday ada ku dooratana aday ku raacaysa hadday tiraa muslimiintan la joogo oo rasuulkan kaaga dhawaana hadda way fasaxanta gabadhu waayahay buuri ma aniga gabadhayda cid kale iga dooran waa loo yara joori waxaa la yidhi baray aabaha waaka dad raaci saacadan waa fasaxanta haddaad ahalkii muslimiinta la soogey nabi maxamed aday ku taalla abu raallooda ku tiri bartaa dhaaf maaye fakharaja nabigu waa baxay salawatullahi wasalam caleyh leanna wanaagga iyo akhlaaqda iyo islaamnimada ay muslimiinta ku aragtay la yaabtay ayib ruux waxbaa jiidanaya waxaa jiidanaya wanaag arkayo fakharaja waa baxay nabi sal slam min cindiha wa karihabu nabigu wuxuuna eh, eh, eh, nacbaystay ama kohoday an yadkhula inuu galo gurigeeda wasmaha magaceedan in la yidhahdo bara uma rajaca idan markuu baxayba nagu bedelay maalinka ka baxayey oo gurigu ka baxaybu magaca bedelay intan waa inuu raawigu caddayu doonaya magaca gabadha jaweeriye ah waagu in bara la ohan jiray nabiguna uu bedelay aroor u baxaayey muslim ba caddaynaya wuxuu leeyahy kharaja min cindiha bukratan xiina salla subxa wahiya fii masjidiha goobtay ku tukatay iyadoo fadhiyan gurigeedii yuu nabigu markuu fajrka tukada ka baxay gurigeeda idan bacda salaat alfajr magaceeda bedelay salawatullah wasalamu calayh wa kariha nabigu wuxuu kahooday an yadkhula biha inuu u galmoodo ama u dhisto wasmaha bara iyadoo magaceeda bara layahay ama an yadkhula inuu u laabto oo intuu bannaanka tago uu soo laabto iyadoo magaceeda bara yahay juuri u bedelay almuhim uma rajac nabigu waa soo laabtay ilayha jawariya kusoo laabtay bacda ma tacaala nahaaru intuu maalinku dheeraaday abigu markuu barqimaystay bu soo laabtay bacda ma tacaala annahaar maalintu markay dheeraatay an saac lix sac meel la gaaray ama afar saac riwaaya cinda muslim waxay odhanaysaa bacda ma adxa intuu barqimaystay ama barqimstay kadib walxaaliya fii majlisiha meeshuu nabigu kaga tegin gabdhasiisa mabakacinta wardiga u fadhidaaba faqaala nabigu wuxuu idhi maa zilti kamaada zuulin fii majlisihi booskaadi fadhigaadi meeshaas fadhidaysho kamaada kicinba haa kama kicin wey nabi wuxuu laqad qultu waxaan idhi bacdaki intaan kaa tegey kadib arbaca kalimaatin afar weerood baan ku dhawaaqay oon ilaahay ku xusay alaaan maraad saddex goor baan ku celiyey afar kalimood baan saddex goor ku celiyey low wusinad haddii la barba dhigi lahaa ama lala miisaami lahaa bikalimaatiki kalimaadkaadiiyo wardigaad maantoodan bu wad saataan kaa tegey bacda alfajar haddana waa shan saac wardigaa shantaa sac waday haddii la barbadhiga afartii kelimood ee anugu saddex goor ku celiyey wasanathunna waa u dhigmi lahayd bal waa ka badan lahayd afartayda kelimood ee saddex goor ku celiyey yaa ka weynaan lahayd kana cuslaan lahayd weeye wardigaa taako dhan waday afartii kelimood macd waa maxay subxaan allahi wabixamdihi cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih afartaa wey subxaan allah ilahi baa naزhan wabixamdi maca xamdihi weliba asagoo mahad mudan cadadda khalqii uunkiisa tiradooda ilahi subxana wa taala naزhan ya wey wuxuu abuuroo dhan baa tiradood bu ilah naزhan yahay lama koobi karaad waaya nabigu soo qabtay idan haddii khalqii ilahi abuuray adduunku ka badan yahay min abina aadam maalinkii ceri dhul abuuray ilaa yomina hada bal khalqi baa ka horrey oo cerka dhulka ka horrey oo carshiga ka mid yahay oo qalamka ka mid yahay ayb idan marka waxaa weyaan ilaahay makhluuqaadkiisi wax la xisaabi karo bashar iyo binaadin makhluuqaad awoodaan ma ah idinaba dushu ka qabto ilaah wuxuu abuuray tiradiisii ama wuxuu dhan yahayba ilah aad iyo ka badanba cadadda khalqihii khalqigiisa tiradooda buu rabbi subxana watala misahan yahay mahadna mudan yahay wa ridaa nafsihi ilaahay intuu asagoo ku qanco maa yarda allahu linafsihi ridaa nafsihi tasbiixda iyo xamdigu rabbi ku qancuu ilaahay subxana wa tacala waxaa weyaan hufan yahay xaggana mahadmudan yahay idan hadde adgu ma adg waa laga intaad caawo dhan wardi ata intaa kugu filan ad la istaagto waad wallahi bilan gale meel baan wax dhigtay aad tiraado waxa weye waridaa nafsihi ilaahay intuu raali noqdo ilahay mahad mudan yahay xaggana ceeb ka nasahan yahay wa carshihi carshigiisa miisaankiisu ilahay subxana wa tacaala ceeb ka hufan yahay mahadna mudan yahay carshigiisa waa culusya carshigu samaawaadko dhan iyo dhulku dhan ka wey maxaa yeelay dhulalka iyo cirarka haddii la tuuro oo la qaado kursiga la dul saaro xadiid marfuuca culana waa mawquuf laakiin sugan ama mawquuf ha noqdo ama marfuuc ha noqdee wuxuu noqon lahaa ka xalqa bir yar oo lagu tuuray fii falaati min ardi meel bannaan bir ku tuur waxay noqon wax yar oo meel samaawaadka todobada ah eedhalka todobada ah kursiga marka loo firiy saa noqonay samaawaadka iyo kursiga wax laqay oo dhan marka carshiga loo fiiriyan waxay noqonaya iyaguna fataafiya dhaxtaala dhul weyn marka carshigu hawl cusub ma ah hawl fudud ma hawshu idan marka waa carshi wax loo magu qaba iyo carshigiisa culayskiisa zinadu yani waa wasniga qadarkuu leeyahay carshigiisa culayskiisa ayuu rabbi subxana wa tacaala eh, mahad mudan yahay ceebna ku hofan yahay wamidaada kalimaatihi iyo kalimaadkiisa tiradooda tirada ilahay kalimaadkiisa u leeyahay kalimaadka rabbigana subxana wa tacala ma dhammaadaan ama wamidaada kalimaatihi kalimaadkiisa khaddooda in qaas lagu qordha qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi lanafid albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walow ji'na bimilihi madada idan nabigu jawariye nabigu wuxuu ku shiindhayey hawlo kale gabari hawla kale lagu galan mooyeen maysan yaraysan lakiin nabigu w ka qabtay <laughs> idaa nabigu utiya jawaamic alkalim idaa marka hadduu nabiga ku baray intaa ku dhafda intaaba ku celceli xadaana muxamad cafan qaala muxamedu maxamed bn ismaaciil albukhaari wey xadaana caliy bn cabdillahi madini qaala xadaana sufyaan bn cuyayna hayra maratin hal mar wax ka badan wuxuu sufyaan noo sheegay yani cali baa wuxuu leey xadaana waxaa noo warramay bihi xadiidkan noo sheegay sufyaanu baa noo sheegay hayra maratin hal mar wax ka badan ayuu xadiikan noo sheegay soo sidaa ah bimacna waa maxay xadiidku waa xadii ibn cabaas qaybta hore haddaan nahayno can ibni cabaasin can juwayriya qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi mar labaad xadaanaa muxamed ibna cabdiraxmaan soo ima qoro can kurayb aba rashdiin can ibni cabaasin ana الnabiya kharaja min cindi juwayriyata walam yaqul can juwayriyata ila mara bukhaari wuxuu raba inu fahansiiyo dariiqa hore muxuu ahaa ibnu cabaas kaana yarwi can juwayriya can ibni cabaasin can juwayriyata bint اlxaaris ibni abi diraar xadiis muxuu aha ibni cabaas kaana yarwi can juwayriya haddana waa maxay markan dambe waxaa weeye can kurayb can ibni cabaas an nabiya kharaja ibna cabaas ba xadiikii isagaa sheegay idankan dambe min xadii ibn cabaas taa horna mxuu ahaa min xadiii juwayriya nas bukhaari kuu sheegahaya walam yaqul ma dhihin buuri kurayb ama ibna cabaas muusan odhanin can juwayriyata ilaa maran hal mar buu yidhi hal mar buu ibn cabaas xadika yidhi can jawaariyata laakiin inta kale xadika ibn cabas markuu warinayo wuxuu yidhahdaa ana الnabiya kharaja min cindi jawaariyata laakiin hal mar ayuu wuxuu yidhi eh, can cabaasin can jawaariyata ayb marka waxaa dhici karta walam yaqusha inuu u sufyaan inuu u jeedo kurayb ama maxamed sufyaan bu wuxuu odhanayaa shuruukhda maxamed cabdiraxmaan iyo kurayb oo taagan ah xadiidka hal mar bay ka dhigeen min xadis ibn cabaas waxaan rabaa hal mar baan ka dhigan xadiiii juwayriya inta kale waxaan ka dhigan maxdi ibn cabas intaas bukhari u jeeda ibn salaam maxamed ibn salaam albikadi qaala xadaana abu mucaawiya magaciis muxuu ah abu mucaawiya laska rabaa sharif mucaawiya muxamed ibn khaasim ayib muxamed ibn khaasim abu mucaawiya adariib can alacmash magaciisa isagu sulaymaan ibn muhraan an abi saalix abu saalixna magacii saalix asamaan weli kunye iyo laq baa taagantihin magaciisaad rabaan zakwaan baarak allah fiik soo daracsi zakwaan baarak allah fiik can abi hurayrata qaal qaala rasuul istaciiduu billaahi ilaahay ka maangala min jahanama jahanama ilahay ka maangala yani xadiidkan dambe cilaaqada uu la leeyahay baabka ma garanin maxaa baabu salaata cala nabi ku jira nabiga in lagu saliyo iyo salliga fadligiisa ku jira waxaa dhci laakiin sida ruuxii nabiga ku salin waaye uu jibriil u habaaray nabiguna aamin u yidhi tan ilah laga mangalo wey tan jahanaba ilah waa lagaga mangelaya jahanaba rabbiga waa lagaga mangelaya taso lagu saliyo bukhaari fiqigiisu hakajaas macquul ah makuu qoray xadiikaas maxaad akrinaysa marka waa yahay kee hore ibn cabaas iyo labada xadii isku xigtaba cilaaada ay laleeyihiin baabka ma garanta hmm. istaciidu bilah laakiin dambe waxaa ii muuqato xoogow istaciidu billaahi min jahannama inay tahay maadaama shaqii lagu tilmaamay ninkii rasuul ku sallin waaye shaqii lagu tilmaamay idan jahannamo ilah wax lagaga maangeli karaa weye in rasuulka lagu salliyo waxaa jahanab lagaga badbaado waxaa ka mid a ah weye in ilaahay ilah kaaga badbaadin kara intaasuu ka saladiisa la badiyo istaciidu biاllaahi min jahanama istaciidu bilahi ilahay ka maangala min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa istaciidu billahi ilahay ka maangala min fitnati almasiixi dajaal dajaal cawarka bal ninka loo yaqaano ninkaa ilah ka maangala fitnadiisu yani way diintu kaa fasaadanaya dhulkugaalada diintu kaa saaraya nabig wuxuu sheeg salawatu wasalamu calayhi min abina aadam ilaa qiyaami saaca fitno ka weyn adduunka laguma abuurin jamiica alfitan oo dhacahaya adduunka dhammaantood waa tamhiid iyo gogolxaadhid iyo arar iyo gogoldhig u yihiin dajaal xadiid baa caddaynaya arrinta iyada ah idan aafadu ninkaawo min fitnati masiix addajaal istaciidu bilahi ilahay ka maangala dajaalkun waa beenalaha ninka beenta badan wey khadaacay dhagarta badan istaciidu billahi ilahay ka maangala min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda nolosha fidnay leedahay diinta laga aafayn oo xoogo waad segseegi oo diintiibaad yarayn oo beenta xaqii baad ku geli caama fidna ilah kaa ilaaliy diintaada rabbi ku ilaaliy iyo weel geerida fidnadeeda markaad dhimanayso khaatimo wanaag tawxiidkanaad haleesho sigaas khaatimo khayr aahaarba waxay tilmaamayaan bal xadiis saxiixa oo tilmaamayaa ruux markay naftu ka baxayso shaydaankaa soo werin shaydaan iyo abaalisa meelay joogeenba weerarba lagu qaadaya wuxuuna ibliiska ohanaya ninka weyne wuxuu odhanayaa saacadan baa ugu dambaysa adduunkee weerar ku qaada hadduu saacadda ruuxa muslimka iimaan ku dhinto isdayse hadduu xogow sakatiyo oo ashkadeeyo oo wax kala la kacana idinkaa maanta guuraysa ohanaya waa nuqdo u dambaysa w waa final meesha u dambaysa weed ama malaa'ig ku rayn lahayd ama ibliis ku rayn lahaa wey idan waa in ilaah laga mangalo cinda almamaad fitnada ibliis iyo shaydaan iyo wax kastaba ducaay arajul calaa man dalama wuxuu baab yahay ruuxuu inuu habaari karo ciddii dulmiday xaddaana alxasan ibn rabiic ibnu sulaymaan albajali iqatun saalix qaala xadaana ibnu idriis cabdullahi ibnu idriis iqatun imaam ibn abi sulaym waa daciif ninkaas ikhtalata fii aakhiri cumri walam yumayaz faturika xadiiuhu xoogo ikhtilaad baa ku dhacay ardaddii wax ka warisanaya qabla alihtilaad iyo bacdi waa la kala garan waay idan duduub ahaan baa laga tagay xadikiisa bimacnaa inuu mutaabacaad iyo shawaahid hele xadku socon maayo can muxaarib ibn ditaar waa nin iqa imaam ah can jaabirin allaahuma aslix lii samcii ilaahu maqalkayga ii hagaaji ii wanaaji dhagaha mowta waa nicmo ruux hadduu dhaguhu dan yihiin waxba uusan maqlaynin noloshu uma wanaagsano yani lada iyo macaan iyo wanaag dareemi maayo mawcido maqli maayo qur-aan dhagaysan maayo waana maqli maayo takwiif iyo tarhiim maqli maayo waa soo taagan yahay yani wixii jirkiisa xanuujiye unbuu fahmi karaa ayib saa darteed waxaan idhi inta badan dhagool fula lama arag baa layidhi dhagoolo fula lama arag lianno indhaha iyo dhaguhu labadooda waxay dareemaan qalbiga u gudbiyaan qalbigana dhagaha waxa lagu maqlo maqalka iyo aragana inta badan qalbiga waxaa taasiriya maqalka idan qalbigiisii wixii cabsu gelin lahaa waa waxbuu dilaa waxbuu cunaa meesha waa lagu khasaaraa cudurka waxbuu kala gooyaa bahalka waxbuu cunaa wixii ma maqlahayaba idan wax cabsi leeya maba dareemhayaba aanku gowraci gowrac buu dhagoola taagan yahay haaliban ayib idan akhbaaru alambiyaa iyo qisas iyo khayr oo dhanna dhagaha lagu dhagaystaa indhaha waxa lagu arka waa iska eryihiin idan saa darteed baan nabi indhoolo ah walaa dhagoole ilahay subxaana wa tacala ma soo dirin xataa saxaabada nabi maxamed kuma jirin nin dhagala asal ibnqayim baa arrinta saxaabada nabi maxamed lagama helin buu axad dhagala laakiin kaana fiihim acma wa basar waa ku jireen ayb in la marka dhaguhu maxaa yeelay wixii kaa horeeyey iyo wixii kaa dambeeyey iyo xisi iyo macnawi iyo maadi iyo wax kaas ku dhegeysa inuu laakiin wax markaa muuqin arkaan sodoba wax muuqdan bay arkaanama akhriyaan dhow laakiin cilm alawaliin walakhiriin baad ku dhegeysan kartaa waxaan weliga la kulmayn xaggan aada gaari karin ba laguu sheegay waadna aamini dhagow marka waa dhagaha wa cilmiga ku yimaada ayaa ashmal ah, waa cam kaasaa dhankaas wey ilna wuxuu ka bilaabay ilahu dhagahayga iyo wanaaji iyo basari araggayga wajcalhum allow ka dhig aragga maqalkayga alwaarisayni kuway dhaxlahaya mini aniga xaggayga bimacnaa waa maay inay la dhintaan baan rabaa maadaama rasuulka ku ducaysana dhagaha maqalka iyo muuqaalka nabiga aan laga qaadan ilaa u geeriyoodo uu ku geeriyoodo asagoo maqalkiisu taam yahay araggiisuna uu taam yahay bimacnaa waa maay way dheeninay dhexleen ba ka dhiganta ama adoo noolba hadday dhagu tagaan ama araggu tago markaa kuma isdhaxlin wajcalhum baa ka dhig wey alwaaritayn yani addaa'imayn waa loo jeeda inay dhexlaan mina aniga agge kuwa dhla allo ka dhig wey wansurnii allow iga gargaar calaa man dalamana ciddii idulmida i gardaraysata wax gudubta wa arinii allow itus minhu kii daalimka ahaa arii aanadaydi ama aargoosigaydi ilaah aan arka weeye asagoo si xun iyo meel xun ku baxay ishu markaa ku qabowsata ku dobsata dayib saari waa inaad aanadaada hesho wey guush wixii lagaa goostay ama lagaa dulmiyey aad gacanta ku dhigta wey saa darteed nabi maxamed yaa dulmiyey quraysh baa kow dulmiday ilahay ma tusay aanadii nabi maxamed ulaha ma ka siin kama siin waa laga siiy ilahay la soo istaageen ibnu kariimin wabnu akhin kariimin nabigu yihi idhabu fa antum ulaqaa calaa khilaafin fii saxati hada alar almuhim nabigu waa iska cafiy beder bay ku go'een oo uxud bay ku ga'een oo axsaab bay jabeen oo aakhir marka dambe is soo dhibeen oo fiigtaalkooda ilaa yaman badaha barka dhacey marka dambe ay toobad keen ayagoo socda sidii cikrama iyo raggii lamidka ah cikrama raggi saxaabada lamidka ah idan marka waxaa weeyaan ilaahu isi weeye aanadaydi argoosigaydana iga sii kiigu xadgudba xadaثna muسى marka waa duca wanaagsan lagu ducaysto xadaثna muسى ismاعيل تbudki qاal xadaثna xamaad بن سلمة أbو سلمة البصري عن محمد بن cمر بن علقمة بن وقاص الليثي صدوq له أwhاam عن أbي سلام بن عبدالرحمن عن أbي هuريرة قاal kاna النبي يقول nabig wuxuu odhan jiray اللaهuma alla maticni alla igu raaxee ila waa mutca weyaan iyo waa raaxa nicmo weeye dhagu bisamci maqalkayga iyo basari araggayga wajcalhum allow ka dhig alwaarita kuway dhexlahayeen minii xaggayga yani ilahu hay daaima oo nicmada dhagaha iyo maqalka ah iyo aragga ah ilaahw ii joogtee wey haga qaadeen intaan noolahay wansurnii allow iga kaalmee igana gargaar calaa caduwi cadowgayga wa arinii allow itus minhu min caduwi cadowgay xaggiisa iga tus daalimka ah fa'ri aragoosagay ama aanagoosagayga ama aaradayda abaraani wuxuu ku daray waaqira bialika ayni abaraani waaqira bidaalika caynii allow arrintaana ishayda ku dogsi ishaa ku dogsato cadowgaada oo jabhaya oo xabadda cunaysa ama seefta cunayso dhiggooda qubanhayo oo is soo dhihi markaa aragto xoogo ishooga ku dogsan waa farxi daalinka kugu xadgudbay xataa ruux aadamku dulmiyey oo muslim ah dulankii inuu ceedo uu markaaba barakaco khasaara arabtaa rabtaa ile kii hebela maanta waa qaxo kale guriga loo ururinhaya in masaa'idaa kaa waaye madaxaad gelgelaysaa yani bani aadamku ninkii ku xadgudba waxay doonayaan in xaqii laga siiyo nabigu lakin wuxuu sheegay calaa caduwi cadowga rasuulkana waxaa weeyaan alkafara alkafara xadaثna cali bn cabd الlahi الmadini qala xadaثna marwan ibn mucaawiyaة alfazari qala xadaثna sacd bn طاariq ibn ushayn alأshjaci abu malik ثiqaة kuufi qaala xadaanii abi aabbahay baa i waramay oo aariq bn ushayma aariq bn ushaym waa saxaabi mukhtalaf fii suxbatihi mukhtalaf calaa suxbatihi lakin sida raajixa ah waa saxaabi wey xadiidkana ka mid a waxa caddaynaya inuu saxaabiya qaala wuxu uhi sheekaas saxaabigaas kunaa waxaanu ahayn naqdu kuwo kallaha ku jarmaada ila nabiy rasuulka nabi maxamed baa ortu jiray isaan diinta oga qaadana wax looga barta rasuulka fayajiu waxaa iman jiray arajul nin baa iman inuu islaama doonahaya wa tajiiu almar'atu haweeney baa iman doonaysa inay islaamto fayaquulu ninkuu wuxuu odhan jiray ama haweeney waxay odhanaysaa yaa rasuul allahi kayfa aquulu seen dhahaa oon ku ducaystaa idaa sallaytu markaan tukanayo fayaquulu nabig wuxu odhan jiray waxaad tidhahdaa qul waxaad tidhahdaa allaahuma akfir lii allaw ii dambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii allaw i hanuuni warsuqnii allaw i cilmi iyo khayr iyo owlaad iyo caafimaad faqad jamacat waxay kuu kulmisay laka adiga erayadan wey faqad jamacat alfaadan afarta ah ikfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii waxay kuu kulmisay laka adiga dunyaaka wa akhiratak aakhirada iyo dunyada ku ururiso waxba kama maqno ayib muslim iyo kheyrkiina xadiiska waxay waranayaan isagoo aan ku qaynin salaad oo mar ama fi salaa ama fii hayri salaa aad ku ducaysanayso saasana raajixa xadaثna cali bn abd lah اmadini qala xadaثna sulayman bn xayaan الraazi qaala xadaثna abu malik abu malik waa sacad ibnu طaariq bn ushaym hadda aan hayno wey taabicigii aabihi xadidka hadda ka waranhay wey qaala wuxuu uhi taabicigaas samictu abii aabahi baan maqlay طaariq bn ushaym ahaa walam yadkur ma sheegin idaa sallaytu lafdigaa ah ee ducada muطlaqaa soo arorta waa sida raajixa wey fi salaa waa ku ducaysan kartaa ayib haddii fi sala aad tahay waxaad gelisaa juluus bayna sajdayn geli juluus bayna sajdatayn meesha rabi kfirli la akriyo halkaa geli halkaasaa culmad badan ay tilmaameen marka intaad sujuuddo aad soo fadhiisato halkaa geli allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii wataabacu waxaa ku raacay sulayman bin xayaan waxaa ku raacay inaan la sheegin idaa salaytu inaan la sheegin waxaa ku raacay cabdulwaaxid bnu ziyaad wayaziid bnu haaruun baa ku raacay waxaa kaloo ku raacay abu mucaawiyat dariir mutaabacaadkan bukhaari tilmaamay waxaa soo saaray muslim fi اladciya axmed ibnu maaja fi اladciya iyo طabaraani iyo misi iyo keyrkood baabu man dacaa ruuxuu ku ducaystay uu baab yahay bituuli cumri cumri dheeraan ruuxuu ku ducaystay xadaثana qutaybaة bnu saciid ibnu طariif abu raja albakhlani qaala xadaثana leyt ibnu sacd laba saaci bar ma gaar mise waan may waa rooroob wey waan toban daqiiqan markaan gaar hal qabto toban daqiiqata kadib xadaثna qtaybaة بن سacيid qاala xadaثna leyt بن sacد alfahmi الmisri can يزيid بn abi xabiib can abi اlxasan abi اlxasan lama yaqaano ninka asaga mawlى umi qays ibnati mxsan dahab wuxuu le laa yucraf ila bhada الxadiiث walaa yarwi canhu siwa يزيid ibn abi xabiib buu leh xaafidkan wuxu uhi waa maqbuul almuhim ninka abuاlxasan loo yaqaano lama yaqaan ama umi qays binti mxsan waa cukaasho walaashi cukaasha ibn mxsan saxaabina sabaqaka biha cukaasha walaashiiw gabadhaad qiimo badan wey can ummi kaysa an nabi qaala laha nabig wuxuu ku yidhi gabadhaas ummi kaysa maa qaalat taala cumruhaa maalin bay wax sheegtay ama su-aal nabiga weydiisay markaasuu nabig wuxuu ihi maa qaalad maxay tidhi daala cumruhaa cumrigeedu ha dheeraadee ha cimriso cimri dheer ha yeelatee maxay tidhi nabigu su-aashaas weydiiyey idan taabicigu wuxuu ku ihi walaa naclamu ma ogin imra'atan haweeney cumirad la cimrisiiyey maa cumirad biqadli nadri can sixati xadiii wa dacfihi tarjamadeeda marka la fiiriye gabadha waa camraday sagaaشhan sanay ku dhawaata amaga dhaaftayba xadaثna caarib mxamed ibn fadl الsadusi qaala xadaثna saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd ibnu dirham albasri alأsdi waa xamaad ibnu zayd walaalkii wey xamaad asagu waa jabal xaafid ah on biyafa dhimcaana min rijaal jamaca amaa walaalkii xoogow asagu waa saduuq lahu oohaam can sinaan ibn abu rabiica qaala xadaanaa anas ibnu maalikin kaana nabiy yadkhulu calayna nabigu waa noo soo geli jiray ahla albeyti haddaan ree guri nahay yani ree umu sulaym abu dalxa gurigiisii ama anas meeshu ku soo korada hooyadii gurigeeda ahayd nabigu waa noo iman jiray iyo xaraam bintu milxaan intaba nabigu waa xidhin jir aad buu qoyskaa u jeclaa nabigu sal slam qoys khayr badan oo caqli badan oo diinta ku fiican bay ahay <clears throat> fadakala nabigu waa soo galay yoma maalmankaygu noo soo galay fadacaa lana nabigu waa noo duceeyey faqaalat umu salaymin nabigu salaad buu tukaday waa kaynu soo maray markuu salaaddii sunnada nabigu tukaday ragcatayn oo nabigu salaadda ka baxay yuu reer ku duceeyey umu salayma marka wiilkeeda anas ahaa oo curadkeedii ahaa bay nabi maxamed waxay tihi khuwaydimuka nabi maxamed khaadimkaada gacanyarahaada gacanyarahaada anas ah alaa tadcu lahu nabi maxamed maa u ducaysa maa saa u yar fiirisi qaala wuxuu hi allaahuma aktir maalah o waladah wa aطil xayaatah waqfir lah waa kelmooyin kooban wey allaahuma allaw aktir maalahu maalkiisa allow badi anas wa waladahu tarankiisana allow badi wa aطil xayaatahu noloshiisa allow dheere oo cimrigiisa dheeree waqfir lahu allow u dembi dhaaf waxba lagama tegin wa fii riwaaya cinda Eh, wفي lفظi cinda iبn sacd في طabقاaت wغfir dنbه waa isku mid wfir wغfir dنbه idan cimriga u yaray anas loo sheegay waa sagaaشan iyo sagaal sanow khilaafka ku sugan meequu gaara anas laakiin cimriga u yar ee loo sheega waxa wya sagaشhan iyo sagaal sano cimriga u badan loo sheegna waa boqol iyo toddoba sano idan nin yahada boqol buu dhamaystiray iyada boqol iyo an boqol iyo saddex boqol iyo laba boqol iyo toddoba u koreysa sagaashan sagaala u yarta ina lilahi tiscatan wa tisciina isman sagaashan sagaal buxray waa mutafaq sagaashan inuu gaadhay ee ma dhaafay in ba laisku haya ayib riwaaya fi saxiixayn wabaarik lahu fima acdayta haddaad dhihi lahayd nabi maxamed awlaad buu ku duceeyey fara badan hanti ku duceeyey hantidana waxaa laisku ogaayey awlaadda in lagu fidnoodo ina min amwaalikum awlaadikum caduwa lakum ayb inama amwaalkum awlaadukum fitna idan waxaa ka saaraysa wabaarig lahu fima acdayta ilaah u barakay waxaa tiisa awlaad iyo xoola ah saa darteed xoolihiisu dahab iyo fidmadu kuma jirin xoolo nool iyo beero fidlo iyo dahab waxaan ka haystaa buu odhan jiray faraatigaasaan wax fidaa ka haystaa dahabna u kiiba dahaba ama xoolaha kale geel iyo lo iyo ari iyo beero iyo dukaamo iyo badeeco ayb awlaadiisuna baacuun keliya ka dhacay caalam islaami sideean iyo sideed ilmo isagu dhalo bihiisa ku dhimatay dhabarkiisa ma aha gabdhihiisu sii dhaleen waa min sulbihi anugu kala garan maayo gabadhayda amiina mise umaynay ahayd gabadha magaceeda saxiix waxay ii sheegtay intuun xajaaj imanin meel heblaayo boqol iyo labaatan aniga bihii in la axbaalay wark waa lagu kala tegaya ilaa inta dhimatayba inta nool ka war marka waxaa weyaan kuwa xataa dhammaaday markuu kaso muxuu ka helaya markay dhalan hayay ku farxay markay dhiman hayeenna waa u sabra oo dulqaatay idan laba gooraba ajir idan marka waxaa weeye tina maalna warkiiba daa idan wuxuu dhegeystaad anas ba ka warramaye fadacaa lina wuxuu igu duceeyey bisalaatin saddex buu igu duceeyey waa u jeedaa waa macay agsir maalahu waladahu waa kow wa xayaatan waa labo wkfir dambahuna waa saddex saddexdaa kalba nabig ugu duceey fadafantu waxaan aasay buuri miatan waaaaa boqol iyo saddex baan gacanteeda ku aasay dhimatay iskadaa waxa noole waa xagga awlaaddi maalkina wa ina samaratii midhahayguna la tudcimu waxay dhashaa ama qurisaa fi sanati halka sana waxay dhashaa maratayn laba goor bay dhashaa timirta islaamka hal mar bay sanadka dhashaa beeraha islaamku maxay go'aan sanadkii hal mar oo wixii timira marka laga hadlayo ama lixi bilood ma dhalay buur meel geba tiba lix bilood mar dhashan lama arg adunka laguma arag hawl nabi ba ah ka socota xagga nolosha sooma waaala xayaati noloshay way dheraatay buui xata istaxyayta ila aan ka xushay annaas umadda ka xushaday bu facyiga dhammaaday dadkayga tage caruurta dhiib anas baa layaado nebi maxamed saxaabadiisii wey dadkiisii wey ilaan xishooday baa noolahay buui ilaan basharkiiyo dadka ka xishooday baan soo taagnahay buui cimri dheeraasoo ma dhinto wuu soo taagan yahay ilan xishooday baan taaganahay xata istaxyaytu ilaan ka xishooday min annaas qodobka saddexaad baa ii haray waarju اlmakhfirata makhfiraan rajaynaya wa fii riwaaya wa ana antatru ثaaliثa in sha allah bu ta saddexaadna waan sugayaa maalinka qiyamarintu u helaya insha allah taala labadii kale waa la aqbalay ta saddexaadna waa la aqbalhaya waarju waxaan rajayn almakhfira idan waa cilmu min aclaami الnubuwa baa meesha ku jira mucjizaad culculus baa meesha ku jira idan saxaabadu mar hadduu nabigu ducay way garan jireen bal saxaabadu nabigu hadduu dhaha raxima allaahu fulaanan waxay garanyihin ninkan inu bardhow dhiman doono lanna caado nabigu u sal slam markuu saxaabigu yidhaha allahuma eh, raxima allaahu fulaanan salama adeerki caamir caamir baa maalinkii khaybar la furin hayay tix gabi buu tiriyey markaasuu nabig wuxu ninkaa gabi haye xooguu tirina waa kuma waxaa la yidhi waa caamir oo camu salama ibnu akwac nabig wuxuu raxima allaahu caamiran idan saxaaba way gartay inuu dhimanay sala wuxuu ogaa adeerka dagaal ka baxayn waa kii ku shiiday meesha way yaqaaneen ayib baabu man qaala yustajaabu lilcabdi maa lam yacjal wuxuu baab yahay ninkii yidhi addoonku ducada laga aqbalahayaa hadduusan degdegin wixii aad rabbi weydiisato waa laga aqbali haddaadan degdayn xadaثana abulyamaan alxakm ibn naafic qaala xadaثana shucayb ibn abi xamza can الzuhriy moxamed bn shaab الzuhri qaala akhbaranii ibnu cubayd mawla cabdiraxmaan waa sacad ibnu cubayd baa loo yaqaana iqat imaam cabdiramankuna waxaa laydhaha ahar cabdiraman bn azhar azuhri wa kaana cabdiraman u aha min alqura quradu ka mid ahaa cabdiraman wuxuu ka mid ahaa min alqura wa ahli fiqi buu ahaa ayb cafwan ibnu cubayd baan rabaa ibnu cubaydka wuxuu ahaa min alqura wa ahli fiq anahu ibnu cubayd samica abaa huraytu maqlay ana rasuul اllahi qaala rasuulku inuu yidhi yustajaabu waa la ajiibi waa ladaka aqbali waa loo ajiibi liaxadikum midkiin maa lam yacjal haduusan degdegin ruux kastoo muslimoo ducaysdaayey ducada waa laga aqbali ruux hadduusan degdegin yaquulu degdegu waa sidee yaquul wuxuus odhan kii ducaysanhayay dacowtu ilaahay baan beryoon beryey falam yastajib lii lagama ajiibin marka iga daawo maa ducan baan wadayna anugu daallay saan gacmahaas awalan baan daallay waxba la aqbali waaye lama rabo taas ha ka daalin sheekh weligaa daba taagnow maxaad ka ogtahay balaayo kugu soo socta lagaaga dafacay ducada inta ruux cuur ku dhacayo ama la baaba'ahayo ama balaayo asiibaysa muslimiin iyo keyrkoodba aafo kugu soo socta lagaaga difaac ajir bay aakhar ku noqon meel bay ku taallaa adduunkaa wax lagugu qaban aduu hadhihin ilaah waxaan dukaanka ii socodsii dukaanka marka hadduu socon waayey ducadi lama aqbal hawshu ma ah waa khalad hawsha ayada fahamka faam khaldan wey ilahay ducadiisa yaan laga daali xadaثana cabdالlahi bnu salix katib اleyl qaala xadaثana mucaawiya bnu salix bn xudayr ana rabiicata bnu yaziid الdimشقي أbو شhucayb الإyاdي ثقة cاabد أkhرaجa lahu الجamاعة xadaثa wuxuu u sheegay can abi idriis الkhulاni can abi hurayرaةa can النabiي qaal يusتajaabu لأxadiكم midkiin waa loo ajiiba ducada maa lam yadcu hadduusan ku ducaysanin biإثmin dembi maxaa ilah ani ree hebel na kala gooba sidaa waaba qaraabadii waaba reer aadaa socon maayo ayb ilah waxaa tiri waxaad ii sahshaa zina ii sahal laga kaa socon mayso ilaahw beenta sida loo kala turo ibar kaa socon mayso idan waxaa weeyaan wuxuu hadduusan dembi ahayn waa laga aqbalay dembi kaa socon maayo aw qatiicata raximin ama qaraaba goys ilah anigi hebelna kala fogo baa tiri hilibka noo dhexeeya aniyo hebel ilah kala jar waa nasr nasr ma lagoyn kara abadan aw qatacat raxm ama waxaa tii ilahu saa isa hadaad ii yeesho ood waxaa ii qabato isaa ii yeesho hebel waan goyn hebel goyntiisa waa goynaan bannaanayn waxaa tihi haddaad ilah waxa waxaa ii qabato waxaan dhigahayaa xaflad oo guuriyaan samayn si fiican baa dhaanaysa loo ciyaari baashao loo cabi kaa socon maysa marka ah. ayib ile dembigaad ku ducaysatay aw yastacjil waxaa la mid a ah soomaalida hadda joogto markay ku baasaan responsorka maxay sameeyaan ma taqaana <laughs> idinkaa iga xukroon hawsha idinkaa iga yaqaana ayib maalin baa madaxuu igu yihi sheekhow eh, meel baan saaka aadahay interview baan aadahay iisu ducey ninaan ka xishoonaya uu ahaa waxaan hadday khayrku tahay allah kuu sakiro haddayse khayrku ah ina allah kaa maanaco kaasa may sheekhu si kastaba igu duceen ka bax laba goor i ka baxdo halkaas baskaskaga dhaqaaq ayb marka waad la yaabay dadka qaarkood aw yastacjil amuu degdego haddaad degdegto ama dembi ku ducaysato laga aqbali maayo fayaquul wuxuu odhan degdeg waa maxay dacawtu waan ducaystay falaa ara oo arko yastajiibu lii rabbi inuu iga aqbalhayo fayadacu ducaa ducadiibu ka tagahaya ducadiibu ka tega oo safara ka qaadahaya miyaan joojinaa mise waxaan ku daraa tobanka daqa la gaadhi hada bilahi towfiiq